أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah tibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan waxaana noo sharaxaya fadiilatu shaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed kollay waxaan filayaa xilligan in la filaayo kitaab tafsiira in la bilaabo laakiin qadar allahu maa shaa facal tafsiirkii dib buu u yaro dhacay dabadna waxaa soo dhowaatay ramadaan xilligii tafsiirkuna cidhiidhi buu noqday bal waxa haddaba la isyidhi waxaa isku daydaan bal kitaab kale in la bismileeyo la bilaabo ikhtiyaarkiina wuxuu ku dhacay kitaabkaa la yidhaahdo atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan kitaabku waa weyn yahay fursadduna hadda kuma filla laakiin maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluh waxaan dhammaantii la wada gaadhi karin badankiisa lagama tago ama bicibaara ukhraa maa laa yudraku julluhu laa yudraku qulluh waxaa la yidhahdaa waxaan badidiisa la gaadhaynin intiisa yar lagama tago kitaabka in la bilaabo oo dadka la baro kitaabkaa muhimka ah oo dadku ay daalacdaan oo akhristaan qudheed waa wax dhan marka kitaabku waa weyn yahay haddii xataa la dhammayn waayo barashada kitaabka la bartay muhimmaddiisana la ogaaday ee ay dadku qaateen kitaabka oo ay taalacdeen oo akhristaan baa wax dhan ah marka barista dadka kitaabka la baraayo ayaan uga jeedaa haddii ilaahay inoo sahlo inuu inoo dhammaadona waa ka sii fiicanta hadday laakiin dhici weydo inuu dhammaado barashada wax dhan ah kitaabka la barto kitaabkanna waa kitaab muhim ah wuxuu ku saabsan yahay qur-aanka iyo akhrinta la akhrinayo iyo xambaarista la xambaarayo iyo aadaabta cidda xambaaraysa ay yeelanayso oo looga baahan yahay inay yeelato ayuu ka hadlayaa marka waa arrin aad iyo aada u muhima ah. fawaa'id badan baa kitaabku leeyahay mawduucanna ama kitaabkanna ma maqal kollay beledadan cid hore uga dhigtay marka dalabatulcilmigu inay bartaan maadaama qur-aanka iyo aadaabtiisa iyo sida loo akhrinayo iyo sida loo xambaarayo uu ka warramayo aad iyo aad bay muhim u tahay oo kitaabkan la mutaalaceeyo oo la akhristo oo la sii dhigo oo laga faa'iidaysto fawaa'id aadu fara badan baanu xambaarsan yahay altibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan baa la yidhaahdaa dabacaad badan oo kala duwan baa kitaabka la daabacay oo dabcadihiisu aad bay u badan yihiin waxaase ugu fiican marka la eegaayo taxqiiqa naska la xaqiijinaayo waa aan takhriijiyada xaggeeda laga eegin ee asalka kitaabka sida loo xaqiijinayo laga eego dabcada ay daabacday daarulminhaaj si fiican bay kitaabka ugu khidmeeyeen dabco wanaagsan oo aniiqa oo qurux badan ayay daabaceen juhdi badanna waa ku bixiyeen weliba waa xarakeeyeen oo waxay ka dhigeen mid markaa mashquul ah oo xarakaysan ayay ka dhigeen markaa juhdi badan baa lagu bixiyey dabcado badan oo kale waa leeyahay qaarkood xagga takhriijkay ku fiican yihiin laakiin taxqiiqa naska waxaa laga yaabaa in lagaga fiican yahay marka in dabcadaha kitaabka dabcadaha ugu fiican la raadsado ayaa fiican weliba cilmigu wuxuu u baahan yahay akar min abca dabcad keliya inaan ahayn buu u baahan yahay dabcado mutacadida inuu helo ayuu u baahanaya oo qaarkood xagga takhriijka ka caawiyaan oo qaarkood xagga taxqiiqa naska ka caawiyaan aad iyo aad buu ugu baahan yahay kitaabka waxaa alifay shiikh weyn oo caalim ah oo imaam ah baa alifay waxaa la yidhaahdaa muxyiddiin yaxya ibnu sharaf ibnu muri annawowi ayaa la yidhaahdaa kunyadiisana abu zakariya ayaa la yidhahdaa waxa uu ka mid ahaa min culamaai lmuxadisiin culamada muxadisiintuu ka mid ahaa waxaanuu ka mid ahaa culammada fuqahaada abuu ka mid ahaa fiqhiga iyo xadiiskaba waa ku baacdheeraa ha ku sii baacdheeraado weliba fiqhige musanafaadkiisa iyo kutubtiisana ilaahay waa barakeeyey oo aad iyo aad baa looga daba dhacay kutubo fara badan buu allifay cimrigiisu waa koobnaa oo aad uma cimri dheerayn shan iyo afartan jir buu ku dhintay musanafaadka iyo kutubtuu ka tegeyna aad bay u badantay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada ayuu dhashay waxaanu dhintay lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijriyada ayuu dhintay calayhi raxmatullah kutubtiisa qabuul baa ilaahay siiyey waxaa ka mid a kutubta uu muallife ee aadka looga daba dhacay alarbacuun kitaabka arbaciinka ah baa ka mid ah oo cid kastoo xadiis bilaabaysa ay ka bilowdo laba iyo afartan xadiis buu ka kooban yahay weliba axaadiistaa uu ka kooban yahay waa axaadiis usuul ahoo jawaamic ahoo culammadu ay aad u ammaaneen oo ay yidhaahdeen waa jawaamic waa min jawaamic alkelim waxaa ku jirta axaadiis ay culammadu yidhaahdeen calayha madaaru lislaam islaamkuba waa ku wareegaya axkaamtii islaamku waxay ku wareegaysaa axaadiistaas ay sidaa ka yidhaahdeen waxaa ka mid a ah kutubtu alifay riyaad saalixiin waa kitaab qayima oo mufiid ah oo aada iyo aad looga daba dhacay oo dalabatulcilmiga yacnii aalib aan riyaadusaalixiin haysani waxaa laga yaabaa inuu yahay naadir yacni ruux kastoo dalabku ka dhab yahay waa inuu riyaadusaalixiin doontaa haddii kale muxuu doonayaa cilmigu baranaya se muxuu yahay waa kutubaha aadkiiyo aadka loo akhristo waxaa ka mid a ah aladkaar kitaabkiisa qayimka ee la yidhahdo aladkaar yacni aad buu u faa'iido badan yahay culamaduna waa tanwiihiyeen shanigiisa saray u qaadeen waa ammaaneen waxaa ka mid a fiqiga shaaficiga haddii la eego wuxuu alifay minhaaju taalibiin oo shaaficiyadu ku wareegto bale wuxuu ka gaadhay fiqiga marka la eegaayo xagga muta'akhiriinta haddii la yidhaahdo shaykhaankaa sidaa yidhi in isagiiyo raafici loo jeedo oo muta'akhiru shaaficiya markay yidhaahdaan shaykhaankaa sidaa yidhi labadii sheikh waxay uga jeedaan raafici iyo nawowi ayay uga jeedaan minhaajka nawawina aada iyo aad baa looga daba dhacay shuruux fara badan oo kala duwan baa la sharxay sharaxyada la sharxay aad iyo aad bay u badanta culamada qaarkood xawaashi bay shuruuxda sii saareen shuruuxda la sharxay iyo xawaashida la saaray waxaa laga yaabaa boqol inay ku dhow yihiin waxay tilmaamaysaa sida looga daba dhacay culammada qaarkood waa qaybi jireenoo minhaajka nawowi korkay ka qaban jireen markaasaa mashaayikhda qaarkood waxaa lagu magacaabi jiray alminhaaji hebel hebel alminhaaji waa kii minhaajka loo nisbeeyey maxaa loogu nisbaynayaa minhaajku korka ka qabta ya yacni aad iyo aad buu ictinaaga fiqiga ugu badnaa rawdatu taalibiinka ayaa ka mida kutubtu alifay oo isaguna fiqi shaaficiye ah kutubo badan buu qoray majmuuca sharxulmuhadabka ayuu isagana alifay ha yeeshee geeridii baa ka soo gaadhay ma dhammaystirin hadduu dhammaystiri lahaa lama helan kitaab u dhigma laakiin qadara allahu wamaa sha'a facal yani ilaahay ma qadarin inuu dhammaystiro geeridii baa ka soo gaadhay siduu fiqiga ugu dadaalay waxaa la yidhahdaa mar baa mas'alo lagu yaro qabsaday mas'aladaas oo wasiidka ku taalla alwasiid lilghazaali markaasuu yidhi ma aha sidaasi waa sidaa wuxuu yidhi baa la yidhi maanaa wasiid laygu qabsanaya lix boqol oo goor baan akhriyey buui wasiidka lix boqol oo goor baan akhriyey buui dee shibhulxifdi buu ku yahay markaa taasoo kale ama waaba xafidsan yahayba kitaabka uu ruuxu lix boqol oo goor u akriyo halkaa intuu kaga bilaabo xagga kale uga baxo dee maxaad u malaynaysaa wuxuu iska noqonaya maxfuudoo kale u noqonaya shuruuxda axaadiista sharaxa muslim buu dhammaystiray aad iyo aad baana looga daba dhacay sharaxiisaas oo sharaxyada muslim lagu sharxay kitaab lamidi kuma jiro yacni waxa waa sharax mukhtasar oo kooban waana mid weeye waa khulaaso aada uma badna aada uma badin laakiin wuxuu doonay inuu soo khulaaseeyo ayuu doonay waxa uu ahaa min ahli itibaac madhab uma tacasubi jirin marka uu arko daliilku inuu madhabka khilaafsan yahay daliilkuu raaci jiray oo waxa uu ahaa min ahli itibaac madhabta mid u tacasuba ma ahayn kitaabkanna kutubtiisa ayuu ka mid yahay kutubo badan oo kalena waa alifay waxaa la yidhahdaa haddii la cimrigiisa intuu jiray la eego ilaa maalintuu dhashay ilaa maalintuu dhintay haddii kutubtiisa loo qaybiyo waxaa ka dhalan lahayd maalin walba inuu wax qoray saasaa ka dhalan lahayd albaraka min allah yacni wakhtigu xagga dheeraanta ma aha waa xagga barakada xagga barakada weeye kitaabkanna waa kitaabka muhimka ah ee aadka mufiidka u ah weeye bismi illaahi araxmaan araxiim wa bihi nastaciinu rabbi yasir acin khudbat lkitaab bism illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista waasica ee ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono oo khalqigiisa ka mida ahaaday ayaan magiciisa ku bilaabaya waxaa sunno ah kitaab haddii la qoraayo in magaca ilaahay lagu bilaabo oo bismi illaahi araxmaan alraxiim lagu bilaabo ayaa sunno ah nebiguna sala allahu alayh wasalam waraaqaha uu qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray bisimka bismi illaahi araxmaan araxiim weliba bisimka waa dhammaystiri jiray oo bismillaahi oo keliya kuma bilaabi jirine bismillaahi oo kaamil oo dhammaystiran ayuu ku bilaabi jiray nusakha kitaabku waxoogaa waa kala duwan yihiin qaarkood waxaa horreeya bisimka in la horqoro qaarna bisimku waa dambeeya waxaa ka horreeya shiikha ayaa yidhi وqال الشhيkh الإmام العاalم الزاhد الضابط المتقن المحqق أbu زكريa yaحيى بن شhرف بن mri النwوي رaحimه الlه taعaلى بsم اللahi الرحمن الرaحيم ayuu نuسka qaarkood noqonayaan oo marka sheekha iyo ammaantiisa la sheego iyo inuu hadalkaa yidhi ayaa bisimka markaa la qoraya waxaase fiican yani nuskhadda markaa bisimka horraysiinaysa si markaa barakada bisimka loogu bilaabo aan waxba looga horsheegin aan waxna looga hormarin wa bihi nastaciinu ilaahay baan kaalmo weydiisanaynaa rabbi yasir ilaahay oo fudaydi wa acin ilaahay oo kaalmee khudbatlkitaab yani khudbatlkitaab nuskha qorayaa waa ziyaado ee asalkii kitaabka kama mid ahayn saas aawadeed baa labadii calaamadood ee ziyaadada loo qori jiray ayaa lagu xidhay almacquufataan qaala sheekhu limaamu alcaalimu azaahidu daabidu lmutqinu wuxuu idhi sheikhii imaamka ahaa ee alcaalimu cilmiga lahaa ee azaahidu adduunyada ka zaahiday addaabidu ee cilmiga markaa dabdiyey ee almutqinu itqaaninayee sugayay cilmiga ee almuxaqiqu masaa-isha taxqiijin jiray waa ammaan sheikha la ammaanayo waxaana markaa ay u badan tahay ardaydiisa inay qortay ammaantaas laakiin isagoo ammaanta isuma qorin oo miduu isagoo ammaantan isku ammaanay ma aha oo yidhi saasaan aho saasaan aho saasaan ahay laakiin ardaydiisaa markay kitaabka ka soo rarayso oo ka soo naqlinayso oo ka soo guurinayso ayay ammaanta u qorayaan abu zakariya oo kunyadiisu abuu zakariya ay ahayd yaxya bnu sharaf ibni murri magiciisu yaxye la odhan jiray ina sharafna ahaa aabbihiina sharaf baa la odhan jiray sharafkaasoo ibni murri ina murri ah annawawiyu yacni meesha nawo la yidhaahdo loo nisbeeyey waa nisbo waxaa loo nisbaynayaa magaalo yar ama tuulo yar oo ku taallay buuraha golanhayga la yidhaahdo ee hadda yuhuuddu haysato yacni buuraha dhexdooda qaryo ama tuulo ku taallay baa nawo la odhan jiray shiikhuna halkaas ayuu ku sugnaa asal ahaan ka soo jeedi markaa dabeedna tii baa loo nisbaynaya annawawiyu saasaa loo yidhi sidaas ayaa loo yidhi raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariisteen faa'iido yar haddaan sheego waxay faa'iidadaasi tahay waxaa la yidhahdaa shiikhu markuu yaraa ee cilmiga bilaabay cilmigu waa ku adkaaday awaa'ilu dalab cilmigu waa ku adkaaday fahamkii masaa'isha uu fahmaayey iyo cilmigii markaa laqabsigiisii ayaa ku adkaaday dabeed waa soo xajiyey xajka ayuu yimi waa ducaystay marka uu xajka ka noqday ayaa cilmiga u furmay waxay u badan tahay in ducadaa xajka uu ku ducaystay laga aqbalay halkaasna waxaa ku sugan baraarujin la baraarujinaayo ardayda qaarkood hadduu cilmiga ku adkaado inaanay cilmiga ka hadhin oo ayna is odhan adigu kollayba waxa fahamaysid yacni sidaas ayna is odhan yacni inay u sabraan oo u dhabar adaygaan oo ilaahay baryaan inuu ilaahay u sahlo ilaahay u furo ilaahay u fudaydiyo yacni ilaahayna ay ka rajeeyaan qabuul taas yadaa waa inay ku dadaalaan marka taqwada iyo taacada iyo cibaadadana waa in la badsadaa sheikhuna waa taqwo badnaa waa cibaado badnaa yacni aad iyo aad buu markaa cibaadadiisu u badnay cuntadiisu waa yaray cabbitaankiisu waa yaraa yacni waxa uu dhaqday waxay ahayd cilmi reer iyo carruurtoodna ma dhaqan mana guursan taa macnaheedu ma aha guurka in laga fiican yahay guurku waa sunnihii nabiga sala allahu alayh wasalam laakiin waxaynu uga jeednaa uun dadaalka uu sheikhu cilmiga siiyey siduu u badnaa inaynu tilmaanno taasun baynu uga jeednaa sheikhu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi alkariimi almannaani di tawli walfadli walixsaan mahad ilaahay bay u sugnaatay ilaahaasoo alkariimi kii sharafta lahaa ahaaday ee karamka badnaa ee deeqda badnaa alkariimi kii karamka lahaa ee deeqda badnaa ahaaday ee almannaani galladaysanayey ee wax bixinayey manniga waxaa loo isticmaalaa laba macne manniga tar sheegadka waa la yidhaahdaa la tar sheegto oo cid lagu yidhaahdo nicmadaasaan kuu galo oo saasaan kuu sameeyey oo saasaan kuu sameeyey mid labaadna manniga waa la yidhaahdaayoo deeqda wax la bixiyona waa la yidhahdaa sheekhu ta dambuu weliba usii jeedaa inuu markaa cibaarada markuu itlaaqayo iyadoo inuu ilaahay manno sheegtaa oo khalqigiisa u madno sheegtaa shay maxmuuda ay tahay oo ilaahay inuu khalqigiisa u madno sheegtaa waa shay wanaagsan saas aawadeed waxaa ku sugan adilada oo qur-aanka ku sugan iyadoo ilaahay u madno sheeganayo khalqigiisa oo tirinaayo nicmooyinku u galay almanaani kii deeqda badnaa ahaaday wuxuu ku fasirayaa sheikhu almanaan waa aladii yabda'u binnawaali qabla su'aal waa ka deeqda ku bilaabaya iyadaan la baryin yacni deeqda bixinaya ayaa manaan la yidhahdaa waxaanu ka soo naqliyey caliy bnu abi aalib kitaabka akhirkiisa fasal buu yeelay ama baab baabka tobnaad ah oo kelmadaha qariibkaee kitaabka ku soo arooray iyo magacyada qariibkaee ku soo arooray uu halkaa ku sharxayo yacni nisbe hadday leeyihiinna nisbada uu caddaynayo alfaadu hadday qariib tahayna uu fasirayo hadday dabdi u baahan tahayna uu ku dabdinayo oo uu xarakaadkeedii ku sheegayo laakiin mataabicda qaarkood hadalladii baabka tobnaad uu ku sheegay sheikhu oo fasalka ugu dambeeye ah way soo qaateen oo mid walba waxay ku tacliiqiyeen meesha ay u munaasib ka tahay di kii qaninimada u saaxiibkaa ahaaday atawl waxaa loo jeedaa waa haninimadaa loo jeedaa yacni hodannimada ayaa loo jeedaa waman lam yastatic minkum tawlan ay hinan wa sacatan baa loo jeedaa marka haddii tawl ay dilghina wasaca waalfadli kii gallada u saaxiibka ahaaday iyo nicmaynta waalixsaani samafalka kii uu saaxiibka ahaaday ilaahay buu ammaanaya maa axadun axabba ilayhi lmadxu min allahi min ajli dalika madaxa nafsah cid ilaahay ammaan ka jeceli ma jirto sidaas aawadeed buu ilahay isu ammaanay aladii hadaana liliimaan kaasoo inagu hanuuniyay iimaanka wa fadala diinana calaa saa'iri aladyaan diinteennana ka fadilay diimaha kaloo dhan marka saa'ir aladyaan waxaa loo jeedaa baaqi aladyaan diimihii kaleo dhan ayuu ka fadilay diimihii soo hadhay oo dhan buu ka fadilay culamada qaar oo yidhi saa'ir bimacnaa jamiicna waa loo isticmaalaa waa jiraa halkanna waa isku macni oo macnuhu waa isu tegayaan haddii baaqi lagu fasiro iyo haddii jamiic lagu fasiro wamana calayna inagu galladaystay biirsaalihi ilayna dirista uu inoo soo diray akrama khalqihi khalqigiisa kii ugu sharafta badnaa inoo soo diray calayhi isaga agtiisa ugu sharafta badnaa yacnii rabbi agtiisa waxaa ugu sharaf badan nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam oo khalqiga kale waa ka sharaf badan yahay wa afdalahum ladayhi uguna fadliga badnaa ilaahay agtiisa oo nebi moxameda sala allahu aleyh wasalam xabiibahu wuxuu soo diray kuu jeclaa wa khaliilahu iyo kuwa aadka iyo aadka u jeclaa xabiib iyo khaliil buu isku daray waxaase ku fiicnayd in khaliil uu ku kaaftoomo waayo xabiibku khaliilkuu gudagelayaa khaliilka ayaana ziyaado leh amaa xadiidka ku soo arooray ana xabiibu rabbi alcaalamiin yacnii anigu waxaan ahay rabbulcaalamiinka xabiibkiisii baan ahay xabiibu rabbi alcaalamiin baan ahay yacni xadiidkaasi waa daciif ma asixin axaadiista saxiixaynkana waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam nebi muxamed inuu ahaa yacni khaliilullah inuu ahaa ayaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay wa khaliilahu ku ilaahay aadka u jeclaa ahaaday wa cabdahu addoonkii ilaahay ahaaday wa rasuulahu rasuulkiisina ahaaday addoonnimada iyo rasuulnimada waa loo kulmiyey wax nuqsaanina kuma jirto in nebiga lagu yidhaahdo sala allahu aleyh wasalam waa addoon ilaahay wax nuqsaani kuma jirto saas aawoodee qur-aanka waxay kusoo aroortay marar mutacadida ay kusoo aroortay iyadoo ilaahay ku sheegaayo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu addoon ilaahay yahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira subxaana aladii asra bicabdih waanahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada rasuul ilaahayna waa ahaa axaadiista qaarkood baana sidan u kulminaya addoonnimada iyo rasuulnimada sida xadiidka atixiyaadka ee min xadiisi cabdullahi bni mascuud wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh yacni saas yadaa buu ugu saarooray laa tutrunii kama atrat inasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluh xadiiska kale bukhaari saxiixiisa kusoo wariyay min xadiis cumar bni khataab isaguna waa sheegaya axaadiis kalena waa kuso aroortay waxaa labada loo kulminayaa inuu addoon ilaahay yahay iyo inuu rasuul ilaahay yahay dafcan lilifraadi waltafriid si loo daafaco oo loo riixo loo baajiyo in nebiga lagu talax tago xadkiisa la dhaafiyo iyo in xuquuqdiisa laga gaabiyo marka labadii baa la kulminayaa si waxa weeyaan aan xaqiisiina looga gaabin oo loo hoos marin yacnii martabadiisi iyo mansiladiisiina aan laga kormarin oo la dhaafin culammada qaarkood waxay yidhahdeen cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wayutabac rasuulku sala allahu alayh wasalam waa cabdun addoon weeye oo falaa yucbadu la caabudi maayo wa rasuulun falaa yukadabu waana rasuulun la beenin maayo walaakin yutaacu wayutabac ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacaya muxammadan oo muxamed ahaaday sala allahu calayhi wasalam ilaahay ha u naxariisto naxariis markaa khaas ah oo tacdiim weheliyo wasallama ha nabadgeliyo ama wasallama ha salaamo ama sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano oo malowlaclaha agtooda ha ka ammaano nebiga sala allahu alayh wasalam wasallama ilaahay ha salaamo waxaa loo jeedaa ha usii ziyaadiyo waayo mid waliba nebiga waa u sugan tahay laakiin yani kamaalkii wuxuu aqbalayaa ziyaada ayuu aqbalayaa yani ha loo sii kordhiyaa loo jeedaa famaxaa bihi cibaadata alawthaan wuxuu ilaahay ku masaxay nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku tirtiray oo ku baabi'iyey sababtiisa awsaantiiyo sanamada in la caabudo wa akramahu sala allahu alayh wasalam bilqur'aan ilaahay wuxuu ku sharfay qur'aanka waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wa ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra anigu waxaan ahay almaaxi kii wax masaxayaan ahay ee wax baabi'inayey yamxu llaahu biya alkufra wuxuu ilaahay aniga sababtayda ku baabi'inayaa gaalnimada ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa akramahu sala allahu alayh wasalam bilqur'aan ilahay wuxuu ku sharfay nabiga sala allahu alayh wasalam qur'aanka ayuu ku sharfay almucjizati almustamirati cala tacaaqubi alasmaan yacni qur'aankaasoo ahaaday mucjisadii daa'imaysay calaa tacaaqub alasmaan zamanada iyo waqtiyada isdaba jooga yacni daa'imaysay oo joogaysay allatii taxaddaa biha aljinna waalinsa biajmacihim taasoo taxaddi ku sameeyey oo ku careeyey oo yidhi mid la mida la kaalaya insigiiyo jinka dhammaantood wa afxama biha kaga qaalib noqday oo kaga gacan sarreeyey jamiica ahli zayqi waaطuqyaan ciddii iilashada xaqa laga iisho u ehelka ahayd dhammaantood azayq waa iilashada xaqa laga iisho waduqyaani iyo xadgudubka ciddii u ehelka ahayd dhammaantood uu ku ifxaamiyo ku aamusiiyey oo kaga qaalib noqday ifxaamku waa marka cid xujo lagaga reeyo oo lagu aamusiiyo ou jawaabi kari waayo markaasaa la ifxaam baa lagu sameeyey waa lagu aamusiiyey taxadigana waxaa la yidhaahdaa marka cid lagu yidhaahdo waxaasaan la imanayaa car mid lamida la kaalay oo sidaa loogu careeyo oo la iman kari waayo ayaa la yidhaha taxaddi baa lagu sameeyey yacni car la kaalay baa lagu yidhi mid la mida la kaalaya markaasay la iman waayeen wa jacalahu rabiican liquluubi ahli labsaar wuxuu ilaahay ka yeelay qur'aanka mid waxa weeye gu oo kale u ah ayuu uga yeelay ay ku doogsanayaan kuwa indhaha marka u saaxiibkaa qalbiyadooda albasaa'ir liquluubi ahli lbasaa'iri waalcirfaan albasaa'ir waa indhaha qalbiga basiira la yidhaahdaa indhaha yacni wax lagu arko dhirta laga baydhayana basar baa la yidhaahdaa indhaha qalbiga ee xaqa lagu arkayana waxaa la yidhahdaa basiira ayaa la yidhahdaa marka kuwii indhaha qalbiga u saaxiibka ahaa qalbiyadoodii ayaa qur-aanka waxaa laga yeelay wuxuu ku doogsado shay uu ku doogsado ayaa laga yeelay iyo walcirfaan kuwii garashada u ehelka ahaa oo xaqa garanayo laa yakhlaqu ama laa yakhluqu calaa kasrati tardaadi celcelinta badan ee la celceliyo yacni kuma duugaabo oo duug kuma noqdo nusaka qaar waxay qorayaan oo nuskhadan hayaana ka mid tahay calaa kasrati taradud bay qorayaan taradudkuna waa noqnoqodka shayga laga noqnoqdo ayaa la yidhaahdaa laakiin waxay u badan tahay sheekhu inuu iqtibaasayo xadiiskii soo arooray ee sanadkiisa dacfi ugu jiray oo laa yakhlaqu calaa kasrati tardaad ayuu iqhtibaasayaa siday u badan tahay tardaadkana waxaa loo jeedaa celcelinta la celcelinaayo oo aad markaa waxa weeye loo akhrinayo yacni kuma duugaabayo oo mid markaa gaboobay ku noqon maayo yakhlaqu ama yakhluqu waa shaygu hadduu baali noqdo oo duugaabo oo idlaado ayaa loo isticmaalaa khalaqa athawbu maradiibaa idlaatay oo duug bay noqotay yacni yakhluqu athawbu iyo yakhlaqu laamka in la kor dhigo iyo in la godo labaduba waa dhacdaa luqaad baa ku sugan luqaad ayaa ku sugan oo baabu karuma iyo baabu nasara iyo yani baabu facila ayay intaba leedahay ayay intaba leedahay marka laa yakhlaqu iyo laa yakhluqu labaduba bannaan wa taqayur alaxyaan waqtiyadu inay isbedbedelaanna ku duugaabi maayo oo mid duuga oo gaboobay ku noqon maayo yani iyadoo wakhti hore la soo dejiyey wuxuu ka dhigan yahay inuu daray yahay qur'aanku daray buu ka dhigan shay cusub oo jadiid oo haddoo kale yacni yimi sidiisoo kale ayaanu markaa wax isbeddeli ugu sugnayn daray buu ka dhigan yahay markuu sheikhu leeyahay almucjizati almustamirati calaa tacaaqubi alasmaan mucjisada daa'imka ah qur'aanku nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa mucjizo mucjisadaasina waxay ahayd mid waxa weeye daa'im oo joogtaa weeye nebiyada kale mucjizaadka la siiyey waxay ahaayeen mucjizaad wakhtigoodii ku kooban waa aan daa'im ahayn laakiin mucjizada nebi maxamed la siiyey sala allahu alayh wasalam ee ugu weynayd waxay ahayd mucjizo daa'im ah waa qur'aanka qur'aanka mucjizo looga yeelay mucjizaad kale oo ka yaraa waa jireen aan aanka la mid ahayn marka mucjizada aanku waa mucjizo baaqi oo daa'im ah makaan walbaa laga helayaa yacni meel walba mucjizadaasi waa joogtaa waayo khalqig oo dhan baa lagu cajsigeliyo la yidhi qur'aankaa mid la mida ah la kaalaya isu wada taga insiya jinniyow bal mid la mida ah la kaalaya waa la iman waayeen yacnii halxidhaalaynta sidaa lagu halxidhaaleeyey sidii bay u baaqi tahay ilaa yowmi alqiyaamana sidii bay u baaqi tahay sidii bay u taagan tahay waa mucjiso daa'ima saas aawadee maadaama nebiga la siiyey mucjiso daa'ima wuxuu noqday nebiyada ka ugu atbaacda badan ayuu noqday shaacirkii isagoo macnaha cabiraaya waa ka yidhi jaءa الnabiyuuna biاlaayaati faاnsaramat waji'tana bixakiimin gayri munsarimi aayaatuhu kulama taala almada jududu yuzayinuhuna jalaalu lcidqi wاlqidami yacni nebiyadii waxay la yimaadeen aayaat mucjizaad bay la yimaadeen oo mucjizaadkoodii waa dhammaadeen yacni waa tageen adigu waxaad noola timi mid xakiim oo yacni la sugay oo muxkam ah oo aan isagu dhammaanayn yani wakhtigii mucjisadiisu ma tegayso aayaadkiisu mar kastoo wakhtigu dheeraado way iska cusub yihiin way iska cusub yihiin waxaad mooddaa daray inay yihiin hadda la soo rogay wuxuu sheikhu yidhi wayasarahu lidikri ilaahay wuxuu u sahlay qur'aanka yani xuska la xusaayo iyo akhrinta la akhrinayo xataa istadharahu ilaa ay qur'aankii qaybeen oo korka ka qabteen siqaaru wildaan carruurta kuwoodii yaryaraa ay qaybeen istadharahu waxaa looga jeedaa yani xafidahu aahiran yani way qaybeenoo korkay ka qabteen baa looga jeeda saasaa looga jeeda yani istadharahu bimacnaa iyadoo aanu shaygii eegayn oo aanu sadar ka eegayn ayuu korka markaa waxbaa ka akrinaya hayban ayuu akrinaya baa loo jeeda walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur'aanka ilaahay waa sahlay tilaawadiisuu sahlay barashadiisuu sahlay fahamkiisu sahlay dadka qaar baa waxay odhanayaan yani e, nusuusta iyo adilada e, axkaamtii lagalama soo bixi karo oo waa adag tahay markaasaa hadal yacni cid kale ay tidhi ama sheikh qoray ayay waxay leeyihiin yani waa sahlay oo waa la fahmayaa oo cimrigii ku bixinaya kalaamullaahi oo ilaahay sheegay inuu sahlay oo ugu talagalay dadku inay fahmaan oo dadka u yasiray rabbina sidaa inoogu sheegayna yacni waxa weeye waa ka jeesanayaan oo barakaysiina u akhriyaan mooyaane inay axkaam ka qaataan iyo inay fawaa'id kala baxaan iyo inay ku camal falaan uma akhrinayaan laakiin waxay u akhrinayaan bes litabaruk barakaysi keliya taasi waxa weye waa qalad waa in qur'aankii yacni waxa weeye la fahmaa la bartaa yacni waxa weye fawaa'idda laga qaataa lagala baxaa lagu camal falaa lagu dhaqmaa yacni markaa in lagu tafaquho oo la barto la ysku dayaa wadamina xifdahu min tataruqi altagyiiri ilayhi walxadahaan wuxuu damaano qaaday xifdahu ilaalintiisa wuxuu ka damaano qaaday min tataruqi atagyiiri ilayhi isbeddel inuu galo iyo walxadahaan wax soo darriyey markaa inay galaan oo wax ku soo darriyaan ayuu rabbi inuu ka ilaalinayo damaano qaaday inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun tataruq waa gelitaanka marka qur'aanka ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu ilaalinayo ilaahay baa yidhi anaa ilaalinaya wa huwa maxfuudu bixamdi illaahi wa fadlihi makhtalafa almalawaan qur'aanku waa mid la ilaaliyey yacni mahadda ilaahay xaaluu ku dheehan yahay ilaahay baa ku mahadsane eh. ilaahay waa ilaaliyey bixamdi illaahi wa fadlihi iyo galladiisa xaaluu ku dheehan yahay ayuu markaa qur'aankii la ilaaliyey makhtalafa almalawaan inta marka habeenka iyo maalintu ay isweydaaranayaan ayaa la ilaaliyey bimacnaa ilaa qiyaamadu ka dhacayso yani qur'aankii uu yahay maxfuuda waa shay wax lagu dhex darsanayaa ma jiro wax laga xadfayo laga tuurayaa ma jiro qolyo markaa la yidhaahdo shiicada ka mid oo raafida la yidhaahdo ayaa waxay yidhaahdeen qur-aankii maxfuud maaha oo lama ilaalin oo yani saxaabadii baa qur'aankii wax badan ka tuuray oo qur-aanku ma dhamma wax badan baa maqan suuradaa maqan aayado badan baa maqan toddobiyo toban kun oo aayadood buu ahaa bay yidhahdeen inta ka joogtaa dee ma noqonayso yacni waxa weeye xataa nus noqon mayso nus ma noqonayso yidhahdeen bale waxay yidhaahdeen faatima waxay akhrin jirtay qur-aan ka akhridaan saddex goor ka badan saddex laab ugu dhaca kanna aan xaraf kaga jirin xaraf aanu kaga jirin waxa ay sheegayeen wax baatil ah qawlka noocaasina waa qowl gaalnimo ah waayo waa takdiib lilqur'aan waa qur'aankii oo la beeninayo ilaahay baa sheegay inuu qur'aanka ilaalinayo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinna allah yidhi annagaana ilaalinayna ayaa allah yidhi wa wafaqa lilictinaa'i biculuumihi man istafaahu min ahli lxidqi walitqaan wuxuu waafajiyey lilictinaa'i biculuumih ilaalinta cilmiyada qur'aanka la ilaalinayo wuxuu waafajiyey man istafaahu ku ilaahay doortay oo min ahli lxidqi walitqaan ka mid ah kuwa xariifnimada u ehelka ah yacni ka mid ah ee xarfaanta ah iyo ee sugista kuwa u ehelka ah ayuu ilaahay waafajiyey inay markaa qur'aanka ilaaliyaan kuwaasuu doortay min ahli lxadqi iyo min ahli lxidqi labadaba waa la yidhaahdaa oo xaadu kordhig iyo hoosdhig labadu waa ku bannaan yihin fa jamacuu fiiha waxay kulmiyeen eh, culumta qur-aanka min kulli fannin fanni kasta xaggiisa waxay ka kulmiyeen maa tansharixu lahu suduuru ahli liqaan waxay markaa ku raalli noqonayso oo u waasic noqonayso kuwa yaqiinta u ehelka ah laabahoodu ay u waasic noqonayaan oo ay ku raalli noqonayaan oo culuum lqur'aan bay wax badan culammadu ka alifeen axmaduhu calaa dalika wagayrih ilaahay waxaan ku mahadinayaa calaa dalika madkuurkaa lasoo soo sheegay iyo wagayrihi yacni shay kaleo aanan sheegin oo kaas aan ahayn oo min nicamihi nicmooyinkiisa ka mid ah alatii laa tuxsaa nicmooyinkaasaan la koobaynin khusuusan waxaan gaar yeelayaa gaaryeelis calaa nicmati aliimaan yacni inaan ku mahadinayo nicmada iimaanka wa as'aluhu alminnata calaya wa calaa jamiici axbaabii wa saa'iri biridwaan waxaan weydiisanaya ilaahay galladaysiga uu igu galladaysto korkayga iyo wa calaa jamiici axbaabi dadkaan jeclahay dhammaantood uu ku galladaysto wasaa'ir almuslimiin iyo muslimiinta kaleba uu ku galladaysto biridwaan raalli ahaanshaha uu ku galladaysto ou ka raalli noqdo ridwaan iyo rudwaan labadaba waa la yidhaahdaa raada in la hoos dhigo ama la godo waa laba luqo qur-aankana labadaba waa la akhriyey mawdicay kaga timi marka nicmooyinka ilaahay aan la koobaynin baa rabbi ugu mahadnaqayaa buuli wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa is tidhahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay koobi maysaan nicmooyinka ilaahay nicmooyinka ilahay waa fara badan yihi xataa waxaa soo gelaysaa nicmooyinka rabbi lagu mahadinayo dee taacada ayaa soo gelaysa oo mahadnaqa rabbi loo mahadnaqay lafteedaa laga sii shukri naqayaa lafteedaabaa nicma diiniya ah mahadnaqi rabbi loo mahadnaqay waa nicmo diini ah marka nicmo waliba maadaamay waajibsanayso in laga shukri noqo mahadnaqa lafteeda uu rabbi ku waafajiyey inaad kasii mahadnaqdo wey oo taana aad kasii mahadnaqdo ya oo mahadnaqa haddana uu kuwaafajiyey aad kasii mahadnaqdo bimacnaa waa inaad ku jirtaa uun shukrinaq iyo xamdinaq aad rabbi u xamdinaqayso taas waa inaad ku suganta ya taas waa inaad ku suganta imaamu shaafici baa wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii laa tu'adda shukru nicmati min nicamih ila binicmatin mujadadati minhu hada macnihiisu markaa uu ahaa yani ilaahay baa mahad u sugnaatay aan markaa nicmo uu cid u galay shukrinaqeeda aan la gudan karayn nicmo cusub oo kale inuu ku siiyo mooyaane oo mar labaad kuu nicmeeyo mooyaane nicmadii hore kama shukri naqi kartid haddaanu mar labaad kuu nicmayn oo maxay kuugu nicmayn inuu shukrinaqa ku waafajiyo shaacirku waa kii macnahaas qaatee yidhi ida kaana shukri nicmat allahi nicmatan calaya lahu fii miliha yajibu shukru fakayfa buluuqu shukri ila bifadlihi wain taalat alayaamu watasala alcumru hadduu yahay shukrigayga nicmada ilaahay aan ka shukri naqaya laftiisuba hadduu nicmo yahay oo iyada lafteeda inaan ka shukri naqaa ay laazim igu tahay bal saan u gaadhayaa nicmo inaan ka shukri naqo ya gallada ilaahay inay aan helo oo rabbi i nicmeeyo mooye ma si kalena uga shukri naqi karaa kama shukri naqi karo walow waktiguba ha dheeraado zamanku ha batabe wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan qirayaa oo ka markhaati kacayaa an laa ilaaha ila allahu ay anahu shaniya laa ilaaha ila allah mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn shahaadatan muxasinatan lilgufraan waxaan sidaa ka markhaati kacayaa waan sidaa qirayaa shahaadatan muxasinatan lilgufraan shahaado yani xasilinaysa oo jirsiinaysa dembi bimacnaa dembi sababaysa in sha allah munqidatan saaxibaha ka badbaadinaysa ka u saaxiibkaana min anniiraan naarta ka badbaadinaysa muusilatan lahu ilaa sukna aljinaan gaadhsiinaysa yacni ka u saaxiibka ah jannaadka inuu dego gaadhsiinaysa shahaado caynkaasaan ka markhaati kacayaa in sha allah waxaa fiicnayd in sha allah sheekhu inu ku daro wa ashhadu anna cabduhu wa rasuuluhu addaaci ila aliimaan waxaan qirayaa anna muxammadan cabduhu muxamed inuu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii uu yahay addaaci ila aliimaan dadka ugu yeedhaayay iimaanka sala allahu alayhi wasalama wacala aalihi wa saxbihi wa sharafa wa karama wa cadama maa tacaaqaba aljadiidaan ilaahay ha u naxariisto nebiga sala allahu alayh wasalam o naxariis ha usii ziyaadiyo wasallama ha salaamo yani ha usii kordhiyaa loo jeeda ama wasallama ha nabadgeliyo fi dunya walaakhira wa calaa qaraabadii nebigana sala allahu alayh wasalam ilaahay markaa ha u naxariisto waa qaraabadii mu'miniinta ahayd qaraabadiisii mu'miniinta ahayd wa saxbii iyo asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam wa sharafa ilaahay ha sharfo wa karama ha karaameeyo oo ha sharfo wa cadama ha weyneeyo maa tacaaqaba aljadiidaan labada cuscusub intay istaba joogaan oo iscidhbinayaan labada cuscusub waxaa loo jeedaa habeenka iyo maalintaa loo jeedaa marka habeenka iyo maalintu intay isdaba joogaan oo marka mid tagaba mid kale imanayo yacni ilaahay sidaas yacni ha u sameeyo oo marka ha sharfo hana karaameeyo amaa bacdu intaa dabadeed miya fa ina allaha subxaanahu wa tacaala manna calaa hadihi lummati ilaahay wuxuu ku galladaystay isaga xumaan ka nasahan wa tacaala ka koreeye calaa hadihi lummati ummaddan wuxuu ku galladaystay zaadaha allahu tacaala sharafan ilaahay ummaddaha u siyaadiye ummatu muxamed ummatulijaaba sharaf ilaahay ha u korriye biddiini aladii irtadaah diintuu ilaahay ka raali noqday ayuu ilaahay ku galladaystay zaadaha allahu tacaala sharafan waa jumla muctarida marka biddiini manna ayay ku tacalluqdaa aladi irtadaahu diin ilislaam ka bedelo diinta islaamka ayuu ilaahay ku galladaystay wa irsaalihi ilayha muxamadan khayra alanaam wuxuu ku galladaystoo kale diristiisa uu ilaahay u soo diray yacni ilayha ummadda u soo diray muxamadan nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam khayra alanaam oo khalqiga ugu khayr badnaa uu soo diray calayhi minhu afdalu asalawaati walbarakaati wassalaam nebiga korkiisa sala allahu aleyh wasalam ha ahaato yacni minhu xagga ilaahay ka ahaato salaadaha iyo salliyada ta ugu mudan walbarakaati iyo barakooyinka ta ugu mudan wasalaami iyo salaamta ta ugu mudan yacni nebiga korkiisa ha ahaato oo ilaahay ha salaamo oo ha u naxariisto oo ilaahay ha barakeeyo wa akramaha bikitaabihi afdal alkalaam ilaahay ummadda wuxuu ku sharfay bikitaabihi kitaabkiisii ayuu ku sharfay qur-aanka ahaa afdal alkalaam kalaamkii ugu fadliga badnaa ee ugu mudnaa ayuu ku sharfay wajamaca fiihi subxaanahu wa tacaala jamiica maa taxtaaju ilayhi min akhbaari alawaliina waalaakhiriin wuxuu ilaahay ku kulmiyey kitaabkaa gudihiisa ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka koreeya jamiica maa taxtaaju ilayhi dhammaan waxay u baahan yihiin ummaddu u baahan tahay oo min akhbaari alawaliin ummadihii hore wararkoodii ah waalaakhiriin iyo dadka dambe wararkoodii ah walmawaacidi iyo waanooyin ah iyo walamhaali tusaalayaal ah waalaadaabi iyo aadaab ah waa duruub alaxkaam iyo noocyada axkaamtae kala duwan ah waalxujaj alqaciyaati iyo xujajka xujooyinka iyo daliilada qaciga loo nisbeeye go'an ee aan markaa waxa weyaan aqbalaynin taradud iyo shaki wax la mida aan aqbalaynin ee addaahiraati yacni daahirka muuqda fi dilaalati calaa waxdaaniyati daliiladaasi tusinta ay ku tusinayaan ku daahirka ah calaa waxdaaniyatih yacni ilaahay waaxidnimadiisa ay ku tusinayaan wa gayri dalika iyo a oo mima jaءat bihi rusuluh ashyaadii rasuulladiisu ay la yimaadeen ka mid ah ayuu dhammaan ilaahay ku kulmiyey kitaabkan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim naxariisyada ilaahay iyo salaamtiisuba nebiyada korkooda ha ahaato iyo rasuullada korkooda addaamiqaati daliiladaasoo addaamiqaati kuwii markaa baatilka burinayey ee maskaxda jebinayay ahaaday addaamiqaati yacni ka qaalib noqonayey sheekh alxuja daamiqa marka la yidhaahdo waa xujada marka waxa weyan yani burinaysa asalka daamiqana waxaa laga keenay shaygu hadduu shayga marka waxaa maskaxda jebiyo oo dee maskaxdiiba u burburiyo dee ruux miyuu noolaanaya maskaxda la burburiyey saasoo kalea baailka wixii maskaxdiisa duminayaa uu yahay wax baailkii baabiinaya addaamiqaati liahli lilixaadi addullaali ataqaam yacni markaa daliiladaas cadcado addaamiqaati kuwii xujada ahaaye xujadoodu qaalibka ahaydee yacni burinaysay liahli ilxaadi kuwa markaa ilxaadka u saaxiibka ah xaqa inay ka iishaan ee addullaali baadiyaysnaa ee adtaqaami wax magaratada ahaa adtaqaamu ama wax magarata wey yacni markaa xujooyinkii sidaa u burinayey ayuu markaa la soo diray xujooyinkii sidaa u duminayey ayuu markaa kitaabku koobsaday wlxujaj alqaطciyaati aahiraati ayaa laga sii sifaynaya addaamiqaati liahli lixaadi adulaali taqaam wadacafa alajra fii tilaawatih ilaahay wuxuu labalaabay ajarka laga helaayo akhrinta qur'aanka la akhriyo ilaahay waa labalaabay wa amara bilictinaa'i bihi wuxuu amray in la ilaaliyo qur'aanka walicdaamiyo in la weyneeyo wa mulaasamati alaadaabi macahu iyo aadaabta qur'aanka la jirkiisa laga edabsanayo in la laasimo oo lala yimaado wa badli lwusci iyo awoodda in la bixiyo iyo karaanka lagu bixiyo fi lixtiraam qadarinta qur'aanka la qadarinayo la ixtiraamayana karaanka iyo awoodda lagu bixiyo wusci waa musallasun ulwaaw wowgu waa markaa saddex xaraka ayuu leeyahay saddexdu waa aqbalaya wusci wasci wisci waana isku macne sheekhu waxa uu tilmaamayaa kitaabka qur-aanka in culumtii lagu kulmiyey oo kutubihii hore cilmiyaday koobsadeen iyo ziyaado kaleba waa koobsanayaa wararkii ummadihii hore waa ka warramayaa wararka dadka dambe imanayana waa ka warramayaa aakhiro waa ka warramayaa wuxuu ka warramayaa maahmaahyo yacni markaa amhaal iyo tusaalayaal loo soo qaatay yacni dadka ilaahay usoo qaatay wuxuu sheegayaa waanooyin wuxuu sheegayaa aadaab wuxuu sheegayaa axkaam xalaal iyo xaaraan ah iyo waxyaa waxa waajibka iyo waxaan waajibka ahayn wuxuu sheegayaa xujooyin cadcad oo tawxiidka ilaahay caddaynaysa wuxuu sheegayaa adillo yacni cadcadoo yacni shirkiga iyo baatilka iyo ilxaadka iyo gaalnimada yacni burinaysa qur-aanka ilaahay waa barakeeye oo laban laabay man qara'a xarfan min kitaabi illaah falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha waa u tegi doonnaayo baab buu sheikhu u yeelay fadliga qur'aanka uu kaga warramayo axaadiis badanna uu ku soo aroorinayo halkaasaynu insha allahu tacala ugu tegi doonnaa iyaynaan ka hor dhicin wuxuu amray in lagu dadaalo qur'aanka oo la weyneeyo oo la qadariyo oo la ixtiraamo oo aadaabtiisa la laasimo waqad sannafa fii fadli tilaawatihi jamaacaatun waxa qoray fadliga uu leeyahay akhrinta qur'aanka la akhriyaa kooxo ayaa wax ka qoray min alamaasili ka mida dadka fadliga badan alamaasil waxaa loo jeeda alafaadil yacni dadkii fadliga badnaa ka mida ayaa wax ka qoray walaclaam iyo culammadii aclaamta ahayd waxa weeye sheegnaydee sida buurahoo kale loo garanayey sida buurta markaa waddada loogu deliishado ayaa culammadaas yacni xaqa loogu deliishanayey oo loogu garanayey xaqa kutuban waxay allifeen kutub macruufatan la garanaayo cinda uli nuha walaxlaam kuwa caqliyada u saaxiibka ah waalaxlaam yacni waxa weye waa isku macne alaxlaamna waa caqliyada annuhana waa jamcu nuhya nuhyadana waxaa looga jeedaa caqliga marka waxaa ku sugan ikhtilaafu alalfaad lafdiga ayaa kala duwan markaa si uu sajciga u keeno wal aclaami iyo wal axlaami isu waafajiyo ayuu usoo qaatay laakiin dacufat ilhimam ha yeeshee himmadihii yacni niyooyinkiibaa daciifay can xifdiha waxay ka daciifeen qaybista la qaybayo kutubtaas yacni fadaa'isha qur'aanka ka warramaysa ayay himadihii yacni niyooyinka ka daciifeen bal can mutaalacatiha iska daa in la qaybee in la daalacdo oo kutubtaas la akhristo ya ayaa marka niyooyinka ka daciifeen fa saara laa yantaficu bihi ila afraadu min uli afhaam waxay noqdeen kutubtaasi midaynay ku intifaacaynin midhadh mooyaane cid kale ayna ku intifaacayn midharhkaasoo min ulil afhaam kuwa fahamada badan u saaxiibkaa ka mida wa ra'aytu ahla beledina dimashqa waxaan ku arkay buu idhi dadka beledkayaga u ehelka ah beledkaasoo dimashq ah yacni dimashq hadda waa caasimadda suuriya yacni waxa weeye sheikhuna beledkaas ayuu ku noolaa xamaaha allahu tacaala wasaanaha ilaahay ha ilaaliyo wasaanahaa ha ilaaliye wa bilaadi alislaam beledada islaamkaee kalena ilaahay ha dhowro ha ilaashee waxaan ku arkay mugsiriina qaar farabadsaday baan ku arkay ahla beledina ahla waxay noqonaysaa waa mansuub cala darfiya marka mafcuulkii wuxuu noqonayaa mugsiriina ay unaasan mugsiriin dad farabadsaday baan ku arkay min alictinaa'i bitilaawati alqur'aani alcasiiz qur'aanka sharafta leh akhrinta la akhrinayo dadaalka lagu dadaalayo farabadsaday tacalluman xagga barashada iyo wa tacliiman xagga barista wa cardan iyo bandhigga cid ay u bandhigayaan oo ku dul akhrinayaan wa diraasatan iyo barasho ay baranayaan macnihiisa fii jamaacaati wa furaada kooxa iyo iyo markaa midhmidhba ay u baranayaan mujtahidiina fii dalika biاllayaali walayaam mujtahidiina fii dalika muksiriina ka sifeen yacni markaa kuwaa farabadsadoo mujtahidiina ku dadaalaya fii dalika madkuurkaa la soo sheego oo qur'aanka ku dadaalkiisa ah bilayaali habeenno iyo wal ayaami maalmaba ku dadaalaya oo habeen iyo dharaarba yani akhrinaya oo baranaya oo baraya oo bandhigaya oo diraasaynaya zaadahum allahu tacaala xirsan calayhi ilaahay ha usii kordhiyo dadaal ay qur'aanka ku dadaalayaan wa calaa jamiici anwaaci ataacaat noocyada kale ee taacaadka dhammaantoodna ilaahay ha u kordhiyo inay ku dadaalaan muriidiina wajha diljalaali waalikraam ha u kordhiyo ilaahay xaalay doonayaan wajha diljalaali ka markaa weynida u saaxiibkaa wejigiisa xaalay doonayaan walikraam iyo ka sharfista u saaxiibkaa wejigiisa xaalay doonayaan walikraam aljalaal bay ku cadfan tahay fadacaanii daalika taasi waxay ii yeedhay oo bimacnaa iigu sababtay ilaa jamci mukhtasarin kitaab kooban inaan kulmiyo oo fii aadaabi xamalatih yacni ku saabsan cidda qur'aanka xambaartay aadaabtooda yacni kitaab kooban oo mukhtasara inaan ka qoro wa awsaafi xufaadihi wa talabatih iyo cidda qur'aanka xafiday yacni sifooyinkooda aan ka qoro kitaabkaas wa talabatii iyo qur'aanka cidda doonaysee talabada ah ee baranaysa yacni sifooyinka ay leeyihiin kitaab ka warramaya aadaabta iyo sifooyinkaas inaan qoro oo kooban kitaabku hadda waa mukhtasar sheikhu kitaabka uu sheikhu qoray wuxuu tilmaamayaa kitaab markaa tawiila ma ahee waa kitaab mukhtasaroo kooban oo aan soo koobay faqad awjaba allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu waajibiyey annasiixata likitaabih in lagu nasteexeeyo yani kitaabkiisa oo kitaabkiisa loo nasteexeeyo see loogu nasteexaynaya waa rumaynta la rumaynayo iyo barashada la baranayo iyo akhrinta la akhrinayo iyo tadaburka lagu tadaburayo iyo dadaalka lagu dadaalayo ayaa loogu naseexaynaya dadkana yani lagula talinaya wa min annasiixati lahu kitaabka ilahay in loo naseexeeyo waxaa ka mid ah bayaanu aadaabi xamalatihi wa tulaabih yani kitaabka cidda xambaartay aadaabtooda in la caddeeyo iyo cidda kitaabka doonaysa aadaabtooda in la caddeeyo wa irshaaduhum ilayha iyo in lagu hanuuniyo aadaabtaas wa tanbiihuhum calayha iyo in lagu baraarujiyo yacni kitaabka xataa sida loola dhaqmayo iyo sida markaa loo ixtiraamayo iyo sida loo qadarinayo iyo sida loo akhrinayo yacni iyo sida loo baranayo iyo in barashadiisa markaa la booriyo kullu daalika waxay soo gelaysaa nasiixadaasay soo gelaysa wa uhiru fiihi likhtisaara waxaan door bidayaa inaan soo koobo ma badinayo inaan soo koobo ayaan door bidaya wa uxaadiru atawiila waliksaara waxaan ka digtoonaanayaa atatwiila dheeraynta iyo walikhaara farabadinta hadalka ma badinaayo yacni kumana dheeraanayo waa soo koobkoobaya wa aqtasiru fii kulli baabin calaa tarafin min atraafi waxaan ku gaabsanayaa baab kastaba dacal dacalladiisa ka midaan ku gaabsanaya dacal yar baan ka sheegaya marka waxa weeye wuxuu u jeedaa inuu markaa soo koobayo wa armuzu min kulli darbin nooc kasta waxaan ka tilmaamayaa armuzu ushiiru bay la macno tahay waan ka tilmaamaya min kulli darbin ay min kulli nawcin nooc kasta waxaan ka tilmaamaya min aadaabih xagga aadaabtiisa ilaa bacdi asnaafih noocyadiisa wax ka mida baan ka tilmaamaya yani kuma tiigaalayo oo aad uguma xeel dheeraanayo yani wax yar baan ka tilmaamaya falidaalika taas daraaddeed adkuru maa adkuruhu waxaan sheegayaa kaan sheegayo bixadfi asaaniidih yani xaaluu ku dheehan yahay asaaniiddiisa in la xadfo oo axaadiista aan sheegayo aan sanadadooda la tixin ayaan markaa sheegayaa buuri wain kaanat asaaniiduhu bixamdi illahi tacaala cindii min alxaadirati alcatiida haba ahaato asaaniidda axaadiistaasi yacni marka ashyaada aan sheegayo ama nooca aan sheegayo sanadadiisu haba ahaadaan bixamdi illaahi ilaahay baa ku mahadsan oo mahadnaqiisa la mahadinayo ku dheehane cindii aniga agtayda min alxaadirati alcatiida yacni waxa weeye tii xaadirka ahayd ee la diyaariyey haba ahaatee oo asaaniiddaasi haba ku sugnaato anigu aan hayabe laakiin haddana ma qorayo buuri ikhtisaaran door bidayo inaan koobo daraaddeed baanan u qoray asaaniidduna agtayda xaasil bay ka tahay waa shay xaadir oo diyaar ah oo diyaarsan ya mid ay iga qarsoontay ma aha laakiin koobis baan uga jeedaa buuri fa ina maqsuudii waayo ujeeddadaydu waxay tahay altanbiihu calaa asli dalik asalka taas in la baraarujiyo asalkun baan doonaya inaan baraarujiyo walishaaratu bima adkuruhu iyo inaan tilmaamo kaan sheegayo aan ku tilmaamo ilaa maa xadaftu mima hunaalik yacni kaan sheegay baan ku tilmaamayaa kaan xadfay oo halkaas ku sugan marka waxaan xadfayna in la doonto ayaan u tilmaamaya waxaan ku gaabsanayaa uun yani markaa tilmaan wasababu fii iihaari ikhtisaarahu sababta ku sugan doorbidkaan doorbidayo kitaabka inaan koobo oo aanan hadalka farabadin oo aanan ku dheeraan oo ku tiigaanin sababta aan sidaa u doorbidayaa waxa weeye iihaari xifdahu inaan door bidayo in la qaybo kitaabka oo la xafidaba sheikhu wuxuu ugu talagalay talagalaba xifdi mutaalaca la iska yara taalacdo in la iska daayo sheikhu uguma talagelin waxaan ugu talagelay buui in la qaybo korka laga qabto nafciga badan uu leeyahay daraaddii in la qaybo korka laga qabtaa baan ugu talagalay buui isaari xifdahu doorbidkaan door bidayo weeye sababtu xifdahu in la qaybo aan door bidayo wa kasrata alintifaaci bihi iyo in lagu intifaaco farabadnideeda aan door bidayo oo dad fara badani ay ku intifaacaan waayo hadalka haddii la badiyo lama qaybi karo hadalka haddii la badiyona dadka ku intifaacaya ma badnaanayaan laakiin haddii la koobkoobo waxaa laga yaabaa khalqi badan inay ku intifaacaan marka si ay dad badan ugu intifaacaan baan u soo koobayaa buu ihi hadalka loona qaybo tan baa isaga sheikha ikhtisaar u ah waanad arki doontaayo baababka markuu hadlaayo baababka qaarkood buu wax yar ka qorayaa fasal markuu qoro fasalkii waxaa laga yaabaa jumal yaroo kooban inuu ka cabiro laakiin fusuusha uu soo aroorinaya de fara badan oo fasallo badan buu keenaya wa iyo faafistiisa aan door bidayo inuu faafo oo dad fara badani markaa ay daalacdaan oo ay ka faa'idaystaan si isagana ajar uuga helo man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili kii khayr cid tusiya wuxuu yeelanayaa kaa khayrkii sameeyey ee ajar la mida ayuu isaguna yeelanaya ajar la mida ayuu isaguna yeelanaya uma maa waqaca min qariibi alasmaa'i wallugaati fi labwaab intaa dabade wixii ku dhacay oo magacyada kuwooda qariibka ah aan aadka loo baran iyo walugaati luqada teeda qariibka ahee aan macnaheeda markaa dadku wada garanayn lafdiga qariibka waa lafdiga aan la garanayn kaanahu yahay lafdi waageeni ah ruuxa qariibkaasoo markaa ruuxa aan beledkaa laga aqoon maaha oo socoto un ku soo maray alfaadda qariibka ahee markaa iyaguna saasoo kale aan la garanayn ee dadka badankoodu si shaa'ica aynay u garanayn wixii ku dhacay oo min gariibi اlasmaa'i wاllugaati ah fi labwaabi baababka gudahooda ku dhacay ufriduhu waxaan ku gaar yeelayaa bisharxi waاdabdi alwajiizi اlwaadixi calaa tartiibi wuquucihi sharxisaan sharxayo waxaan ku gaar yeelayaa fii baabin ku tacalluqdaa yani ufriduhu fii baabin ufriduhu waa gaar yeelayaa bisharxi sharxisaan sharxayo waxaan ku gaar yeelayaa aan fasirayo wadabdi alwajiizi iyo xarakayn kooban aan xarakaynayo oo shaygii la dabdinayo laodhanayo waa kor dhigan yahay ama waa hoos dhigan yahay ama waa godan yahay ama halkaasi waa shidan tahay ama waa reeban tahay alwajiizi kooban dabdi kooban oo alwaadix cad calaa tartiibi wuquucihi oo ku sugan siduu ugu dhacay ee u kala horreeyeyna ku sugan oo kii horreeyey waa la hormarinayaa kii dhexdhexeeyey waa la dhexaysiinayaa kii dambeeyeyna waa la dambaysiinaya siday u kala horreeyeen baan u kala sheegayaa buuri fii baabin baab baan u gaaryeelayaa buuri oo sharxistaas iyo dabdistaas aan u gaar fii aakhiri alkitaab waxaan ugu gaar yeelayaa baabkaas kitaabka dabayaaqadiisa dambe aakhirkiisa dambe liyakmula intifaacu saaxibi si uu dhammaystirmo ka u saaxiibka ahi inuu ku intifaaco oo kitaabkii taalacanaya ka kitaabka u saaxiibka ahi si uu intifaaciisu u dhammaystirmo wayazuula shaku can aalibih uuna uga zuulo uga tago shakigu ka doonaya kitaabka wayandariju fii dimni daalik taa dhexdeeda waxaa soo dhex gelaysa wayandariju waa soo dhex gelaysaa weeye في dimni dalika taa dhexdeeda waxaa soo dhexgelaysa dimniguna waa dhexda wa fii khilaali abwaabi iyo abwaabta dhexdooda waxaa soo dhexgelaysa jumalun min alqawaacid jumlooyin qawaacid ah oo qaacidooyin ah oo nafaa'isu iyo masaa'il qaali ah oo min muhimaati alfawaa'id faa'iidooyinka markaa muhimkaa ka mid a wa ubayinu alaxaadiisa asaxiixata wadaciifata waxaan caddaynayaa axaadiista saxiixa ah iyo axaadiista xaal loo tiiriyey ilaa man rawaaha min ala'immati alasbaat ciddii soo warisay yacni loo tiiriyey oo a'immadii xujada ahayd cilmiga xujada ku ahayd ahaatay waqad adhalu can naadirin min dalika fii bacdi alaxaalaat waqad adhalu waxaa laga yaabaa inaan ilaawo can naadirin min dalika mid dhif ah oo taas ka mida ah axaadiista fii bacdi alxaalaati xaaladaha qaarkood inaan ilaawaa laga yaabaa yacni waxaan isu dayayaa buu yidhi badiba inaan axaadiistaa oo kuwa saxiixa iyo kuwa laakiin marmar waa dhici karta inaan ka sahwiyo aanan kala caddayn waclam ana alculamaaa min ahli alxadiisi wagayrihim waxaad ogaataa in culammada min ahli xadiisi ahluxadiiska ka mida wagayrihim iyo culammada kale ahluxadiiska aan ahaynba jawazuu alcamala bidaciifi waxay banneeyeen xadiiska daciifka in lagu camalfalo fii fadaa'il acmaal camallada kuwooda fadliga leh in loogu camalfalo way banneeyeen wa maca haada taalla jirkeedana fa innii aqtasiru cala asaxiixi waxaan ku gaabsanayaa buuhi axaadiista saxiixa ah walaa adkuru daciifa xadiidka daciifkaa ma sheegaayo ilaa fii bacdi alaxwaal xaaladaha qaarkood mooyaane yacni xaalado qaarkood oo weliba yar mooyaane badiba sheegi maayo xadiidka daciifka ah wa cala allahi alkariimi tawakulii waictimaadii ilaahay oo qura ilaahaa kariimka ee sharafta leh ee deeqda badan oo keliya ayuu markaa ahaaday tawakulii tala saaradkayga waictimaadii iyo cuskadkaygu wa ilayhi tafwiidii waistinaadii xaggiisa ayaan arrinkayga u bandhigayaa yacni kuna tiirsanayaa as'aluhu suluuka sabiili arashaad waxaan ilaahay weydiisanayaa waddada hanuunka inaan qaado ayaan weydiisanayaa waalcismata min axwaali azayqi waalcinaad waxaan kaloo ilaahay weydiisanayaa dhowrista u iga dhowro min axwaali ahli azayqi kuwa markaa iiladka u saaxiibkaa xaaladahooda inuu iga dhowro baan ilaahay ka baryayaa waalcinaadi iyo kuwa madxadayga u saaxiibkaa xaaladahooda yacni xunxun inuu iga dhowro baan ilaahay ka baryayaa wadawaama calaa dalik waxaan weydiisanayaa inaan sidaa ku daa'imo madkuurkaa lasoo sheego waddada hanuunka ah wagayrihi iyo waddooyinka kale khayrka inaan ku daa'imo oo min alkhayri khayrka ah fi isdiyaadin kororsi xaalan markaa kaga suganahay oo bimacnaa waxa weye khayrku inuu isii kordho aan sii daa'imana ilaahay baan ka baryayaa wa abtahilu ilayhi ilaahay baan baryayaa oo ducada ibtihaalku waa ducada markaysa markaa aad iyo aad loogu ilxaaxinayo ilaahay loo baryayo wa abtahilu ilayhi ilaahay baan markaa aad u baryaya subxaanahu ilahay isagaa xumaan ka nasahane waxaan aad uga baryayaa an yuwafiqanii limardaatihi inuu waafajiyo raalli ahaanshihiisa wa an yajcalanii inuu iga yeelo miman yakshaahu cidda ilaahay ka baqanaysa wayattaqiihi ka baqanaysa xaqa tuqaati baqashada uu ilaahay xaqa u leeyahay ka baqanaysa inuu iga yeelo baan ilaahay ka baryaya wa an yahdiyani inuu igu hanuuniyo lixusni niyaati niyooyinka wanaagsan inuugu hanuuniyana ilaahay baan ka baryaya wayuyasira lii iyo inuu ii fudaydiyo jamiica anwaaci alkhayraat noocyada khayraadkao dhan inuu ilaahay ii sahlo o ii fudaydiyaan ilahay ka baryaya wayuciinanii uu igu caawiyo calaa anwaaci almakruumaat yacni sharafaha noocyadooda inuu markaa igu caawiyo ayaan markaa ilaahay ka baryaya wayudiimanii calaa dalika iyo inuu sidaa iga daa'im yeelo xata almamaat ilaa aan ka dhimanayo yani markaa khayrkaas uu igu daa'im yeelo waan yafcala dalika kulahu bijamiici axibbaa'ii wa almuslimiina walmuslimaat iyo inuu ilaahay sidaa ku sameeyo oo nicmadaa wada siiyo oo ugu nicmeeyo oo ku caawiyo oo ku hanuuniyo oo waafajiyo bijamiici axibaa'i dadkaan jeclahay dhammaantood wasaa'iri almuslimiina waalmuslimaat iyo muslimiintoo dhan rag iyo dumarba wa xasbuna allah alwakiil wa allahu ilaahay baa kaafiga iyaga ah wa nicma alwakiil ku la tala saartana ilaahay baa u wanaagsanaaday yacni ilaahay ayaa u wanaagsanaaday ku la tala saarto walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim yacni xeelad iyo tamar yacni toonna ma jirto shay lagu awoodo ama shay lagaga tago ilaa billaahi alcaliy alcadiim ilaah kaalmadiisa in lagu helo mooyaane yacni tamar yacni wax lagaga leexdo ama wax lagu sameeyo ma hayno ama xoog yani wax lagaga leexdo ama wax lagu sameeyo ama lagu dhaqdhaqaaqo ama lagu xasilo ma hayno ila billahi alcaliy alcadiim ilaahay icaanadiisa iyo kaalmadiisa mooyaane ilaahaasoo alcaliyi kii korreeyey ah alcadiimi weynida badnaa culamada qaarkood waxay yidhahaan markay fasirayaan laa xawla can macsiyati illaah walaa quwata calaa taacati illaahi ila billah tab lagaga leexdo macsida ilaahay ma hayno iyo xoog markaa lagu sameeyo daacada ilaahay ma hayno in ilaahay nagu kaalmeeyo mooyaane laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen in la cammimaa fiican oo aan lagu gaar yeelin oo keliya yacni tamar daaco lagu sameeyo oo khayr lagu sameeyo iyo tab lagaga baxsado macsida aan lagu koobine la yidhaahdo shaynaba wuxuu doonaba ha noqdee tamaraannu ku samayno ama tamaraannu kaga tagno ama xeeladaannu kaga baxsanno ama xeeladaannu markaa ku samayno yacni shaynaba xarako kasta iyo sukuun kasta iyo xasilooni kasta iyo dhaqaaq kasta yacni ma haysanno in ilaahay nagu kaalmeeya mooyaane tacmiimkaasaa fiican baa la yidhi halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk